bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi وaصxaabihi ajmaciin ama bacdu casharkii shalay wayaquulu xasantunaa kulanaa ajmaciina bilxayi اlqayuum waa bidami taa'i ta-da oo la godo naaduna marka ma ka dhalanayso faacilkii iyo mafcuulkii inay hal mid yihiin ma ka dhalanayso tu marka uu leeyahayna waa mutakalimka naa marka uu leeyahayna isaga iyo dadkii kala iskula jiro marka macnuhu wuxuu noqonayaa xasantunaa waan dhowray annaga ayaan dhowray kullanaa dhammaanteen ayaan dhowray ajmaciina dhammaantood xaal ay yihiin bilxayi yani xasantunaa xasantu waan dhowray naa annaga ayaan dhowray kullanaa dhammaanteen ajmaciina dhammaanteen bilxayi ayaan ku dhowray allihii noolaa alqayuumi <clears throat> makhluuqa xaajaadkoodii u taagnaa alladii allaha allaa yamuutu aan dhimanaynin abadan weligii wa dafactu waxaan reebay cannaa annaga xaggeenna aan ka reebay assuu'a xumidii bilaa xawlin xeelad walaa quwata iyo awood la-aan oo annaga noo sugnaatay ilaa billaahi alla kaalmihiisa maahane alcaliyi allihiisa ree alcadiimi weynaa ayb <clears throat> meeshaasaan marka inaan uga noqda rabe meeshaas qaala alimaamu nawowiyu raximahu llahu tacaala baabu nahyi can rafci sawti cinda alqitaali ligayri xaajatin baabu nahyi iska reebiddii layska reebay caddaynteediibuu u baab yahay can rafci sawti codka kor uqaadistiisa <clears throat> cinda alqitaali dagaalka agtiisa ligayri xaajatin xaaja la-aan iyadoo wax xaajaa aanay jirin dagaalka marka lagu jiro codka in kor loo qaado arrintaa iska reebidda layska reebay rawaynaa fii sunani abi daawuuda waxaanu ku warinay can qays bni cabaa can qays bni cubaadin ataabiciy muxuu ku dhihi <clears throat> qays ibnu cubaad muu yiri ayb qays can qays bni cubaadin الtaabiciy raximahu اllahu wahuwa bidami اlcayni caynta oo la godowaayo wa takfiifi lyaa-i iyo ya-da oo la fudaydiyo qaala waxa uu yidhi kaana asxaabu rasuuli اllaahi sala اllahu alayh wali wasalama asxaabta rasuulku waxay ahaayeen yakrahuuna inay nacayaan assawta codka cinda alqitaali dagaalka agtiisa marka dagaalka lagu jiro codka waa nici jireen ayb waana haddii xaajo iyo daruura aanay keenin baabu qowli rajuli ayb xadiidkan ayb xaafidku waxa uu yihi haakada akhrajahu abu daawuud huma radafahu bixadiidi abi muusa alashcari ayuu ka dabageeyey ayuha naas ana rasuula اlah sal l slam kana yakrahu rafca sawti cinda alqitaal wahada xadiidun xasanun buu yiri wainamaa lam usaxixhu maca ana rijaalahu hiqaat maca ana rijaalahu hiqaatun min rijaali saxiixi licancanati qataadata ay wahuwa mudalisun ayb marka ka kalow shaahid uga dhigay sidaasuu xadiidka u xasaniyey marka baabu qowli rajuli ninka qowlkiisii cadayntiisiibuu u baab yahay fii xaali lqitaali dagaalka waqtigiisa dhexdeeda xaaladda qitaalka dhexdeeda uu yiraahdo ana fulaanun hebel ayaan aniga ahay liircaabi caduwihi cadowgiisa argagaxgelinteeda darteed yani si uu cadowgiisi u argagaxgeliyo isaga hadduu nin geesi yahay marka inuu yidhaahdo anigii ina hebel ama hebel iyaan ahay inuu dhaho taas marka banaanaanshadeeda faanfaan iyo marka ma aha taas rawaynaa fi saxiixay lbukhaariyi wamuslimi ana rasuula اllahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu qaala waxa uu yihi ywma xunayn maalintii xunayn ana annabiyu laa kadib ana bnu cabdiilmualib ana annabiyu nebigii ayaan ahay laa kadib been ma aha ayb ana oo agteyda been ma taallo ana bnu cabdilmualib ana aniga ibnu cabdilmualib ayaan ahay cabdulmualib kii ka farcan may ayaan ahay inankiisii baan ahay marka adiga awowgaa inankiisii waa tahay ayb ana bnu cabdilmualib marka ibnu cabdilmualib inuu markaa yani inuu ismuujiyey marka u magaciisa uu sheegay ayuu xadiidka tusayaa marka cinda alqitaal qofku inuu ismuujiyo magaciisa sheegay si cadowga uu argagaxgeliyo laa ba-sa waa inay bannaan tahay warawaynaa fii saxiixayhimaa can salamata bni alakwac ana caliya radia allahu canhu radia allaahu canhumaa cali iyo salamo waaye lamaa baaraza markii uu qaabilay oo uu u banbaxay marxaban alkhaybariya ninkii marxab la dhihi jiray reer khaybar ahaa ayaa usoo baxay carabtu caade marka waxay le dagaalka marka la gelaa mubaaraza in la sameeyo iisoo bax iyo iisoo bax qoladaana nin bay soo bixinayeen kuwaana nin iyagaa isdilayay marka hore markaas ma ninkaa marka usoo baxay qaala caliyun radia allaahu canhu cali waxa uu yidhi ana aladii samatnii ummii xaydara ana aniga alladii kii baan ahay samatnii ummii hooyaday ay igu magacawday xaydara ay igu magacawday ayb xaydarana marka libaaxaa la yidhaahday ismu lilasad warawaynaa fii saxiixayhimaa can salamata aydan anahu qaala inuu yidhi fii xaali qitaalihi markuu la dagaalamayey dagaalkiisii xaaladiisii dhexdeeda alladiina kuwii markii uu la dagaalayay aqaaruu ku duulay cala liqaaxi halihii irmaanaa ee nebigu uu lahaa qoladii marka qowsaarkii nebi alxamdulilah qoladii qowsaarkii nebigana dileen xoolihiina qunsadeen markii xoolaha uu kasoo dhicinayay ayuu wuxuu ku yidhi ana bnu lakwac anigu waxaan ahay ibnu lakwac walyowmu maantana yowmu rudac weyaan maalinkii dadkii xunxumaa warmaha laga badinayay ayb yowmu rudac ay yowmu halaaki la-iin dadkii xumaa ee sharta badnaa maalintay halaagsamayeen waay maanta markaana bnul wacdaasuu ka rabaa nebigina dabcan wixii waqtigiisii dhacay waa hadday qalad tahay marka waa la waxyibaa soo degi lahaa hadduu nebiga maqlaayeyna waaba taqriirkii baabu istixbaabi rajazi rajaskii sunanimadiisa cadayntiisiibuu u baab yahay xaala almubaarasati waqtiga mubaarasada dhexdeeda xaaladaas rajaz marka waxaa la yihaha gabayada yaryaro marka yacni aad u badan oo gabayado carabtaba u badan waa baxar ka mida buxuurta lagu gabiyo fiihi alaxaadiidu almutaqadimatu ayaa ku sugan fi lbaabi aladii qabla hada warawaynaa fi saxiixay اlbukhaariyi wamuslimi can ilbaraaءi bni caazibin radia allahu canhuma anahu qaala lahu rajulu ninbaa wuxuu ku yidhi afarartum ma cararteen yowma xunayn maalintii xunayn can rasuulilahi sal ly slam nabiga miyaad ka cararteen faqaala albara bara bnu caazib wuxuu yidhi laakina rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam lam yafira nebigu laakiin ma cararin aadaab ayaa marka meeshan ku jirto haddii uu yidhaa haa waa cararnay marka qof baa wuxuu isdhihi karaa nebigana de waa ku jiray waa la cararay sidaasi aanay u dhicin ayuu marka wuxuu yidhi annagu waa cararnay ha laakiin nebiga ma cararin laakina rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam lam yafira laqad ra-aytuhu waan arkayay buu yidhi wahuwa calaa baqlatihi isagoo baqashiisa saaran albaydaa ee cadayd albaydaa ee caddayd wa ina abaa sufyaana bna alxaarit abuu sufyaan bnu alxaarit bni cabdilmualibna aakhidun uu yahay midkii hayo bilijaamiha faraska baqasha xakamaheeda nabiyu sala allahu alayh ali wasalam yaquul nabiguna uu dhahayo ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib uu leeyahy wa fii riwaayatin fa nazala waa degay wadacaa waa alla barye wastansara waa gargaar dalbay ilaahay buu ka gargaar dalbay warawaynaa fii saxiixayhima waxaanu ku warinay can ilbaraa aydan qaala ra-aytu nabiya sala allahu caleyh ali wasalam nabigaan arkayay yanqulu isagoo guurinayo macnaa annaga nala raraayo aturaaba ciidda yowma alaxsaab maalintii axzaab waqad waaraa iyadoo uu daboolay aturaabu ciidda ay dabooshay bayaada ibtayhi kilkilihiisa cadaantooda ay dabooshay boorkii iyo ciiddii ay dabooleen wahuwa yaquulu isaguna uu dhahayo allaahuma lowlaa anta ma mahtadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinatan calayna wathabit alaqdaama ilaa qiina ina alulaa qad baqow calayna ida araaduu fitnatan abayna allaahuma yaa allaahu allow lowlaa anta adiga haddaadan jirin oo adan ahayn ma mahtadaynaa ma anan hanuuneyn yacnii adiga ludfigaaga iyo naxariistaada haddaysan jiri lahayn ma htadaynaa ma anan hanuuneyn walaa tasadaqnaa ma aanan sadaqaysanayn walaa sallaynaa ma anan tukanayn fa anzilan ilaahu deji sakiinatan xasilooni calaynaa korkeega ku deji wathabbit ilaahu sug alaqdaama gomadaha yacnii gomadaheena cagaheennana sug ilaa qiinaa cadowga haddaan la kulanno oo yaanaan cararin macnaa gomadaho sugnaada waxay tusayaan yacnii qofkaa inuu sugan yahay oo cabsi aanay ku jirin ina al ulaa kuwan ayb qad baqow way gudbeen calayna anaga korkeenna idaa araaduu hadday doonaan fitnatan inay annaga diinta naga bixiyaan abaynaa waa diidna yeeli mayna taas warawaynaa fii saxiixi اlbukhaariyi can anasin radia allahu canhu qaal jacala almuhaajiruuna waalansaaru muhaajiriini ansaar waxay gudagaleen yaxfiruuna alkhandaqa inay godka qodayaan dhufayskii inay qodayaan wayanquluuna aturaaba ciiddana ay rarayaan calaa mutuunihim dhabarkooda ay ku rarayaan ay duhuurihim dhabaradooda ay ku rarayaan wayaquuluuna ay dhahayaan naxnu aladiina baayacuu muxameda cala alislaami naxnu annaga alladiina kuwii baanu nahay baayacuu muxameda nebi maxamed la mubaayacooday cala alislaami kula mubaayacooday wa fii riwaayatin cala aljihaadi kula mubaayacooday maa baqiinaa intaan noolnahay abadan weligeen intaan noolnahay waa rajas iyadwaa la ogolyahay marka rajaska wanabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiguna yujiibuhum ou ajiibayo ou dhahayo allaahuma inahu laa khayra ilaa khayru laakhira fabaarik fi lansaari walmuhaajira ilaahu khayr ma jiro ilaa khayrka aakhira maahane ilaahu ansaar dhexdeeda barakee muhaajiriin dhexdeeda ilaahu barakay ayb intaa marka waxyaabihii u baabaystay bay wada tusayaan mararkaasoo kale rajiska in la ogolyahay waxaa laysdhihi karaa de rasuulku shaacir maahayn wamaa callamnaahu shicra ayaa ilaahay yidhi muxuu u gabyay hadda marka hal beyd oo lagu gabiyaa qofka shaacir kuma noqdaa layidhi marka hal beyd uu soo tuuray shaacir waayo qofkan laguma dhahayo marka hal beydo uu tiriyey ama mar uu tiriyey maku noqonayo inuu isagu shaacir yahay baabu istixbaabi idhaari sabri waalquwati liman jurixa baabu istixbaabi idhaari sabri sabarkii muujintiisii sunnanimadeedii ayay u baabiya caddaynteeda walquwati xoog la muujiyo liman qof jurixa la dhaawacay qofkan la dhaawacay inuu xoog muujiyo sabar uu muujiyo sunnanimadeeda wastibshaarihi bishaaraysigiisa bimaa shay uu ku bishaaraysto xasala lahu u xasilay min aljurxi dhaawaca uga xasilay fii sabiilillahi ilahi jidkiisa dhexdiisana ugu xasilay wa bimaa yasiiru iyo waxaa ahaanaya ilayhi xaggiisa oo uu ahaanaya inuu ku bishaaraysto min ashahaadati shahaada ah wa idhaarihi iyo muujintiisa asuruura uu muujiyay farxad bidaalika uu ku faraxsan yahay kaagaas wa annahu laa dayra dhib calaynaa korkayaga inuunan ahayn fii daalika arrinkaa bal haadaa kan ee madluubunaa weeyaan kaan rabnaba oon dalbayno wa huwa isaguna nihaayatu amalinaa yididiiladeenna meesha ugu dambaysa waaye waqaayatu su-linaa su-aasheenna yoolkeeda waay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walaa taxsabanna ha u malaynino ha u malaynin aladiina kuwii qutiluu la dilay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu dilay amwaatan ha u malaynin kuwa dhintay bal e hum iyagu axyaa-un weeyaan kuwa nool cinda rabbihim rabbigood agtiisa yaa yursaquuna la arsuqayaa laga arsuqayaa farixiina iyagoo markaa kuwa faraxsan xaal ay yihiin bimaa ay ku faraxsan yihiin aataahum allahu alla uu siiyey min fadlihi wayastabshiruuna way bishaaraysanayaan iyagoo bishaaraysanayo biladiina kuwii lam yalxaquu aan haleelin bihim iyaga min khalfihim gadaashooda allaa khawfun cabsiyo calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum ma iyagu yaxzanuuna kuwa tiiraanyoonaya kuwa aan iyaga gadaashoodan weli soo haleelin bay ku bishaaraysanayaan ayb yastabshiruuna binicmatin min allaahi bay ku bishaaraysanayaan nicmo ilaahi xaggiisa ka ahaatay wa fadlin fadli iyo wa ana allaha alle inuu laa yudiicu unan dayacaynin ajra almu'miniina mu'miniinta ajrigooda alladiina kuwii ajrigooda inuusan dayacaynin istajaabuu ajiibay lilaahi alle warasuuli rasuulkii ajiibay min bacdi maa kolkii kadib asaabahum ou asiibay alqarxu dhaawaca iyo xaaladda adag markay booguhu markay asiibeen liladiina kuwii axsanuu wanaagga la yimid waxay leeyihiin minhum xaal ay kuwaa ka mid yihiin wataqow cabsaday ajrun bay leeyihin ajrigoo cadiimun weynin badan alladiina kuwii weeyaan kuwaas qaala lahum nnaasu dadkii ay u yidhaahdeen ina annaasa dadkii qad jamacuu way ururiway ururiyeen lakum idinka ayay idiin ururiyeen ciidan fara badan fakhshawhum cabsada fazaadahum iimaanan buu u siyaadiyey wa qaaluu waxay yidhaahdeen xasbunaa annaga ka nagu filan allaahu weeyaan wa nicma waxaa nicmo alwakiilu kula tala saarto almaqsuusu bilmadxi huwa fanqalabuu way gadoomeen binicmatin bay ku gadoomeen nicmo min allaahi ilaahi xaggiisa ka ahaatay bay la gadoomeynayeen fadlin fadli lam yamsashum ma taabanin suu-un xumi watabacuu waxay raaceen ridwaan allahi ilaahi ridihiisa wallahu allana duu fadlin weeyaan fadli ku u saaxiiba cadiimin fadligaasoo cadiimin weynin badan warawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin waxaanu ku werinay can anasin radia allaahu canhu fii xadiidi lquraa'i quraada xadiidkooda ahli bi'ri macuunata ahaayeen dadkii qur-aanka yaqaanay reer bi'ri macuuna ee meeshaa lagu dilay hadarat ilkufaaru alladiina kuwaasoo hadarat ilkufaaru gaaladii ay dhakreen bihim iyaga faqataluuhum ay dileen dhagartaana sababteeda waxay ahayd nabigay u yimaadeen sala allahu caleyh waali wasalam markaasay yidhaahdeen waa islaamnay annaga waxaan rabnaa dad diintana baro oo qur-aankana baro nagu dar markaasuu nabiga toddobaatan qof ku daray oo qura ahaa xul ahaa meeshii markay aadeen oo meeshoodii ay la gaareen ayay markaasi waxay laayaan iyo waxay mar dambe iyo waxay iibsadaanay ka dhigeen ana rajula nin min alkufaari gaalada ka mida tacana wuxuu duray khaala anas anas adeerkii ayuu diray abtigii ayuu duray wa huwa abtigaasuna xaraamu bnu milxaan ayuu ahaa umu sulaym uu la dhashay umu sulaym bintu milxaan xaraam binu milxaan anas abtiisaasuu ugu yahay marka hooyadiisuu la dhashay fa anfadahu waa ka dhex dusiyey marka warankiibaa dhinaca kale uga baxay fa qaala xaraamun xaraam waxa uu yidhi allaahu akbar fuztu waan liibaanay wa rabbi lkacbati baan ku dhaartay kacbada rabbigeedaan ku dhaartay waa guulaystay oo waa liibaanay wasaqada fii riwaayati muslim allaahu akbar way ka dhacday fustu warabbi lkacba baa riwaayada muslim ay leedahay qultu xaraamun bifatxi lxaa'i wa biraa'i iyo ra baa la akriyay meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofku markuu jihaadka ku jiro ama dhibaatada diinta uu u maraayo inuu u safro una adkaysto ee uu u dulqaato weliba sabar iyo adkaysi iyo gegsi inuu muujiyo ayaa laga rabaa taana marka uu kusii bishaaraysto waxa uu heli doono baabu maa yaquulu idaa dahara almuslimuuna waqalabuu caduwahum baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu ou dhahayo qofka uu dhahayo idaa dahara hadday guulaystaan almuslimuuna muslimiinta waqalabuu ay adkaadaan caduwahum cadowgooda ay ka qaalib noqdaan ay ka adkaadaan ay waqalabuu calaa caduwihim ay ka adkaadaan yenbaqii waxaa haboon an yughira inuu badiyo cinda dalika meesha agteeda min shukriillaahi tacaala ilaahay shukrigiisa maxaa yeeley fadli allah lagu gaaray waxaan iyo taageero ilaahay wathanaa'i inuu badiyo ammaan calayhi allah uu ammaanayo walictiraafi qirasho bianna dalika kaagaasi min fadlihi inuu ku ahaaday laa bixowlinaa xeeladeenna inuunan ku ahaanin waquwatina quwatinaa aanay ku ahaanin oo qofka waxaa laga rabaa marka nasriga guul markuu helo annagaa keennay maahana ilaahay alle inuu ammaano allana uu u qiro guusha inuu isagu siiyey wa ana nasra guushana min cindi cindillaahi ilaahay agtiisa inay ka ahaatay ayb in tansuru llaha hadii eh, in eh, yansurkum ullahu falaa qaaliba lakum hadduu ilaahay idiin hiiliyo cid idinka adkaanaysaa mala <coughs> waana nasra gargaarkuna min cindi illaahi inuu ahaaday walixdaruu ha ka digtoonaadeen min alicjaabi ismahadin bilkahrati tira badnaan ay isku mahadiyaan fa innahu yuqaafu waxaa loo cabsadaa minhaa iyada xaggeeda atacjiizu cajsigelin ayaa loogaga cabsadaa kamaa qaala allahu tacaala dadka in markaa la geliyaa la tusaa kamaa qaala allahu tacaala siduu alla u yidhi wa yowma xunaynin ilaahay waa idiin gargaaray meelo fara badan laqad nasarakum allahu fii mawaaطina kahiiratin wa yowma xunayninna ilaahay waa idin gargaaray id acjabatkum markay idin cajab gelisay kahratukum badnaantiinna oo markay badnaantooda arkeen bay waxay dhaheen lan nuqlaba alyowma can qila maanta na lagama adkaado tiro yaraan ma nalooga adkaanaya dhaheen markaasaa ilaahay argagax buu ku riday falam tuqni cankum idinma tarin xaggiina kahradii iyo badnaantii shay-an waxba idinma aynan tarin wadaaqad waxaa ciriirtiyoontay calaykum idinka korkiinna al-ardu dhulkii baa ciriiri idinku noqday bimaa raxubad waasacnimadeeda lala qabo dhulka iyadoo waasac ah ayuu haddana idinla soo yaraaday uma markaa dabadeed walleytum waad jeesateen mudbiriina idinkoo daba jeedinayo waad cararteen mar danbaa ilaahay marka uu nebigii iyo ayuu sugay dabcan nebigii baa u yeeray dibay usoo laabteen marka asxaabtii markaasaa ilaahay guulsiiyey meeshaa marka aayaddan buu keensadayoo maxaa la sameeyaa haddii cadowga laga adkaado waxaa la sameeya in ilaahay loo mahad celiyo kahro iyo tiro badnaan iyo hub badan iyo cilmi badan iyo waxyaabahaas inaan la cuskanin baabu maa yaquulu idaa ra'aa haziimatan fi lmuslimiina walciyaadu billaahi اlkariim baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baabihe yaquulu uu dhahayo idaa ra'aa haddii uu arko haziimatan guuldarro filmuslimiina muslimiinta dhexdeeda uu ka arko walciyaadu billaahi ilaahay baa laga magan galaayo allihii alkariimi wanaagsanaa ayaa guuldarro muslimiinta ilaahay baa laga magan galaa waayo haddii muslimiinta laga guuleysto wax aan la arkay wax qofka muslimka ah uunan ku farxin bau arkaya diintiio la ihaaneysto dadkeediio la ihaaneysto wanaagiio dhammaado marka xumaantaas faraha badan qofka muminka ah uma adkeysan karo marka wax laga cudubileysto hasiimada ku timaadana iyaga unbaa sabab dabcan u ah wamaa asaabakum ywma altaqa ljamcaani walamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum milayha qultum ana hada qul huwa min cindi anfusikum markaana inay ilaahay u laabtaana la rabaayo guuldaradii marka ay fiiriyaan wax u keenay markaa ay arkaan ka toobad keenaan macsidaa dabadeedna ay markaa si wanaagsan marka diinka ay ugu dhaqmaan imaamu nawowi waxaa kale kutusaysaa shafaqada dadka muslimiinta uu u haayo marar badanna waa sheegaa qofka waxaa la rabaa inuu naasix muslimiinta u yahay oo muslimiintii guul daraysanayo wax ilaahay laga magangalo guuldaro la sheega xataa muslimiinta sheegideedii ayuu ilaahay ku magangelayaan ilaahay buu magangelayaa mar allaale markii uu sheegay yustaxabu waxaa la sunneeyaa idaa ra-aa haddii uu arka daalika kaagaasi an yafzaca inuu u argagaxo oo u ordo ilaa dikri illaahi tacaala ilaahay dikrigiisa inuu u rooro waistikfaarihi ilaahay dembi dhaafkiisa inuu u rooro wa ducaa'ihi ilaahay allabari inuu u ordo wastinjaazi maa iyo shay inuu gooyntiisa shay gooyntiisa dalbitaankeeda wacadahu lmuuminiina mu'miniinta uu u yaboohe alle min nasrihim guushooda wa idhaari diinihi diinkiisa muujintiisa ah wa an yadcuwa inuu ku ducaysto biducaa'i ilkarbi murugta ducadeeda almutaqadimi ee soo hormartay laa ilaaha ila allahu alcadiimu alxaliim laa ilaaha ila allahu rabu lcarshi alcadiim laa ilaaha ila allahu rabu samaawaati warabu اlardi rabu lcarshi اlkariim wayustaxabu waxaa la sunneeya an yadcuwa inuu duceeyo bigayrihi geyrkii inuu baryo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa dheh an yadcuwa inuu duceysto ayb bigayrihi kaa geyrkiis inuu ku duceysto oo min adacwaati ducooyinka almadkuurati lasoo sheegay almutaqadimati ee soo hormartay iyo walatii satatii midda imaan doonto fii mawaatini alkhawfi waalhalakati cabsida iyo halaaga meelaheeda iyo mawaatinteeda lagu sheegi doono waqad qadamnaa waxaanu soo hormarinay fii baabi rajazi aladii qabla haada kan ka horeeyay ana rasuula allahi sal ly salam nabigu lamaa ra-aa markuu arkay haziimata almuslimiina muslimiinta guuldaradooda nasala waa degay wastansara ilaahay buu gargaar weydiiyey waa gargaar dalbaday wadacaa allau bariyey wa kaana nasru guushiina waxay ahayd caaqibata dalika kaagaas ciribtiisa walaqad kaana lakum fii illahi uswatun xasanatun rasuulka allana dayasho wanaagsan baa idinkugu sugan warawaynaa fii saxiixi اlbukhaariyi can anasin radia allahu canhu qaal lamaa kaana yowmu uxudin markay maalintii uxud ahayd wankashafa almuslimuuna muslimiintiina ay fey ay markaa baqdeen way faydmeen yani ay carareen qaala camii adeerkay wuxuu yidhi anas bnu nadr ahaa anas anas bnu nadr ahaa allaahuma yaa allaahu allow inii actadiru ilayka waan kuu cudur daaranayaa mimaa sanaca haa ulaa'i kuwaan waxay sameeyeen ayaan kaaga cudur daaranayaa yacnii asxaabahu buu u jeedaa wa abra-u ilayka ilaahu xaggaagaan u beri noqonayaa mimaa kii baan kaga beri noqonayaa sanaca haa-ulaa'i kuwaan ay sameeyeen yacni lmushrikiin ayuu u jeedaa kuwan waxay sameynayaan xaggaagan ugaga beri ah uma taqadama waa hormaray faqaatala waa dagaalamay xata istushhida ilaa markaa yacnii uu ka shahiiday xata istushhida ilaa shahiid laga yeelay fawajadnaa bihi waxaanu aragnay oo aan ka helnay fawajadnaa waxaanu helnay bihi ay fiihi isaga dhexdiisa ama calayhi korkiisa bidcan wa thamaaniina sideetan iyo dhowr darbatan min darbatin oo garaacis a bisayfi lagu garaacay ow dacnatan duris birumxin waran lagu duray ow ramyatan ganis bisahmin lagu ganaley sideetan iyo dhowr dhaawac oo waran la tuuray seef lagu dhuftay iyo yacnii waran lagu duray seef lagu dhuftay iyo leeb lagu tuuray anas marka wuxuu yidhi waxaan u malaynaynay oo aan dhihi jirnay waxaan malaynaynay buu yidhi inay isaga kusoo degtay aayaddan min almu'miniina rijaalun sadaquu maa caahad caahadullaaha calayhi aayaddaa isaga iyo dadka lamidkaa inay kusoo degtay baabu hanaa'i alimaami calaa man daharat minhu baraacatun fi lqitaali baabu bayaani xukmi hanaa'i alimaami imaamka ammaantiisa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay calaa man ou ammaano qof korkiisa dahrad minhu ay kasoo muuqatay baraacatun yacni firfircooni wanaag <clears throat> filqitaali dagaalka dhexdiisa qof dagaalka ku firfircoon buu arkay imaamka inuu ammaano marka qofkan rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin waxaanu ku warinay labadaa kitaab dhexdooda can salamata bni lakwac radia allaahu canhu fii xadiidihi tawiili xadiidkiisii dheera fii qisati igaarati lkufaari gaalada duulidoodii qisadeediina ku saabsanaa calaa sarxi lmadiinati madiina geeloodii geelii madiine ay kusoo duuleen wa akhdihim iyo qaadashadoodii alliqaaxa ay qaateen halihi ay la tageen wadahaabi salamata salama tegiddiisa wa abi qataadata iyo abi qataada fii aharihim raadkooda ay ku tageen dabagaleen fadakara alxadiida ayuu sheegay ilaa an qaala intuu ka yidhi qaala rasuulu llahi sal l slam nabigu waxa uu yidhi kaana khayra fursaanina alyowma abuu qataadata kaana abuu qataadata kaanada isinkeeda abuu qataadada dambe kaana abuu qataadata abuu qataada wuxuu ahaa khayra fursaaninaa fardafuulladeenna kan ugu fiicnaa buu ahaa alyowma maanta wa salamatu salamana wuxuu ahaa khayra rajaalatinaa dadkeenna lugaha ku socday kuwa ugu khayrka badan ka ugu khayrka badan buu ahaa salama isaguna isagoo lug ku ordayuu soo qabtay ayb meeshan marka xaafidku wuxuu sheegay hada alxadiid awradahu alxumaydiyu fi ljamci bayna asaxiixayn fi man farada bihi muslimun waqad nabahtu calaa dalika fi baabi qowli rajuli xaala alqitaali ana fulan wataxqiiqu lqowli fiihi ana xadiida salamata jaa can ibnihi iyaas oo mowlaahu yaziid kilaahumaa canhu fa riwaayatu iyaas mushtamilatun calaa qasasin kahiira wahiya cinda muslim wa riwaayatu yaziid akhrajaha albukhaariyu munqadicatan iyadoo ah, walaysa fiiha qisatun qisatu caliyin maca marxab kama taqadama fi dalika albaab walaysa fiiha maqsuudu hada albaabi ayda wahuwa qowluhu kaana khayra fursaanin hada ayb waayahay tahay baabu maa yaquuluhu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yaquuluhu uu dhahayo idaa rajaca haddii uu kasoo laabto min alqaswi duulaanka fiihi waxaa ku sugan axaadiidu axaadiid ta imaan doonta inshaa allahu tacaala fii kitaabi adkaari lmusaafiri musaafirka adkaartiisa kitaabkeeda dhexdiisa ku imaan doonto wabillaahi tawfiiq ayuu yiri طيب ayb kan kitaabkan waxyara ubedelayna kitaabu adkaari lmusaafiri musaafirka adkaartiisii ayuu kitaab yahay safarkii iyo musaafirkii iyo adkaarta u akrinayo iclam ogow ana aladkaara adkaarta allatii tustaxabu la sunneeyo lilxaadiri loo sunneeyo qofka xaadirka ah joogo fi lleyli waannahaari habeenkii iyo maalintii dhexdooda waاkhtilaafi alaxwaali xaaladaha isbadbedelkooda iyo wagayri dalika kaaga keyrkiis mimaa taqadama wuxiuse hormaray tustaxabu waa loo sunneeyaa lilmusaafiri aydan adkaarta habeenkii iyo subx iyo maalinkii iyo axwaashu markay isbedelaysa iyo adkaartaas musaafirku isagana waa loo sunneeya horta taa ogow wayasiidu wuxuu dheeraanayaa almusaafiru musaafirka biadkaarin adkaar buu dheeryahay safarka u wato fa hiya almaqsuudatu waa midda loo qasdaayo bihadalbaabi baabkan loola qasdaayo dhexdiisa baabkan yani loogula qasdaayo wa hiya kahiiratun weeyaan mid fara badan muntashiratun faafsan jiddan aada u faafsan wa ana aniguna akhtasiru maqaasidahaa maqaasideeda ayaan gaabinayaa aan soo gaabsanayaa in allahu tacaala wa ubawibu lahaa waxaan u baabaynayaa abwaaban abwaab tunaasibuha u laa-iqo u munaasib ah mustaciinan anoo kaalmo dalbaaya bilaahi tacaala alla ku kaalmo dalbayo mutawakilan caleyhi ku tala saaranayana aan ahay korkiisa baabu listiqaarati walistishaarati istiqaaradii ayuu u baab yahay iyo walistishaarati iyo tashashadii qofka in lala tashto in la khayr dalbo iyo dadka in lala tashto iclam ogow annahu yustaxabu waxaa la sunneeyaa liman khadara qofkou kusoo dhibcay bibaalihi qalbigiisu qofkou kusoo dhibcay asafaru safar uu kusoo dhibcay oo qalbigaba uu safar kasoo galay an yushaawira fiihi inuu shaniga safarkaa uu la tashto kala tashto man qof yaclamu uu garanayo min xaalihi xaalkiisa annaseexata uu ka garanayo khayr miirid washafaqata dhimrin waalkhiyarata wanaag uu ka garanayo khayr wayahiqu bidiinihi diinkiisa uu ku kalsoon yahay iyo wamacrifatihi iyo garashadiisa uu ku kalsoon yahay qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi washaawirhum la tasho washaawirhum la showr fil amri arrinka kula showr yani marka taladu da nebigii haddii saa la yidhi maxaa umalayna cid kale talada dadku waa isjeclaysiisaa qofka haddii uu qof u yimaado oo waa kula tashanaya arrinkaa iga waran yiraahdo maxabaa dhexdooda ka abuuri mayso hilli iyo xiqdi iyoinuunan uqabin u qabin buu fahmayaa ayb midda kale waxaa weeyaan qofka haddii lala tashtana in la qiimeynayo dareemaan ayb wada noolaanshaha iyo wada go-aan gaarista iyo wanaag badan baa markaa dhow ay yeelanaysaa laakiin haddii dadka laga tashto khaasatan weliba hadda tan waa qofka wax u gaar ahe wax caam ah hadday dad intay isa siiyaan dadkii ahalka u ahaayee culummada iyo dadkii khibrada lahaa iyo odayaalka iyo aynan la tashanin oo iyaga keligood un ay isa siiyaan waxay noqonaysaa hadhow dhibaatadu inay iyaga keliya qaadaan marka oo aan lala xambaarin dhibaatada keligoodna marka waa la kufayaanoo shaki malaha waana muslimiinta hadda dhibaatada haysato qofka waxaa weeyaan koox gaara iska tashanayso dagaal iyo nabadgelyo iyo umuurihii koox gaaraa wadato oo iyaga gaarkood bay u tashanayaan dadkii kale waa ka tashanayaan markaasay leeyihiin tan aan ku tashanay kaalaya nagula shaqeeya dadkii marka waxaa laga yaabaa marka hadday tala kulahaa lahaayeen inay tala wanaagsan keeni lahaayeen ama middaan laftirkeeda ay kula qaadi lahaayeen marka saa darteed nebigii haddii lagu leeyahay asxaabtiisii asxaabtaadii la tasho weliba arrinka kala tasha laleeyahay maa baalu geyrihi marka wa dalaa-iluhu kan dalaa-ishiisa kahiiratun weeyaan mid aada u fara badan waidaa shaawara haddii ou tashto wadahara annahu maslaxatunna ay u muuqato maslaxa inuu yahay istakaara allaha subxaanahu ilaahay buu ka khayr dalbaa subxaanahu watacaala fii dalika arrinkaagaas fasallaa ragcatayni buu tukanayaa laba ragco min geyri lfariidati fariidada aan ahayn wa dacaa biducaai listikhaarati ayuu ku ducaysanayaa alladii qadamnaahu aanu soo hormarinay fii baabihi aanu kusoo hormarinay baabkiisa wadaliilu listikhاarati istikhaarada daliilkeeda alxadiidu lmutaqadimu weeyaan xadiidkiisoo hormaray can saxiixi اlbukhaariyi xaggiisana kasoo hormaray iyadoo markaa laga warinayo waqad qadamnaa hunaaka meeshaas ayaanu kusoo hormarinay aadaaba haada ducaai ducadan aadaabteeda wa sifata haadihi salaati salaadan sifadeeda ayb iyo salaadan sifadeeda sida ay tahay buu yiri ayb marka muqadamo fiican buu u sameeyey baabka alimaamu nawowi oo marka hore wuxuu yidhi adkaarta laba u qeybiye adkaar caama subaxdii iyo galabtii iyo axwaashu markay isbedelaysa habeenkii iyo la akhriyo kuwaas musaafirku wuxuu kala mid yahay muqiimka waa soo socday intaan safar la gelin maxaa sunno ah waxaa sunnaa istishaara iyo istikhaara qof ahlu khayr oo ahlu fadli oo ahlu khibrana ah naasixna inaad la tashato warniyo safar baan rabaa meeshaas inaan aaday bal ka waran hadduu kula taliyo ood go-aan maslaxo ay kaaga muuqato meeshaas maxaad ku daraysaa istikhaaro la imaam safarkan inuu khayr kuu yahay horta ilaahay ka dalab ayb ilaahay weydii inuu khayr kuu yahay in kale sidaad ku weydiinaysid hore usoo sheegay salaad inaad tukatid ducadii akhrisatid meeshii ay laabtaada ku degta marka yaa istikhaaradu ay la jirtaa ayb ayb markaa kadib maxaa bilaabmaya haddaad qalbiga go-aansato qalbigaagu aad ka goyso inaad safarto aadaab iyo marka adkaar iyo ayuu leeyahay adkaartaas iyo waxyaabahaasna baabka soo socda ayuu ku sheegayaa wabilaahi towfiiq sala allahu wsalam calaa nabiyina muxamed wacalaa alihi sal